laysku haystaa ma ka mid yahay ereygan ma eray dib uga yimid ba oo ka soo galay luqadaha yani ajnabiga uga yimid oo griig miyuu ka yimid mise waa eray carabi saxa ah culimmada qaar baa yidhahda war waxaan lagama helin qawaamiista carabeed iyo carabtii hore hadashay ereygan lagama soo dhexelin jins kay doonta ha waa er hadda la adeegsado jinsiga ragga jinsiga dumarka jinsiga xoolaha jins jins adu waa wixii isku nooca isku afraad badan leh laakiin wax wadaaga baa waxa leya jins sida ragg oo kale waxbay wadaagaan dumarka waxbay wadaagaan u gaar ah xoolaha iyaga laftirkooda ayaa meysiye kala duwan ah oo meysiga geela iyo meysiga arga iyo meysiga lo-da iyo meysiga fardaha iyo marka jinsigu waxaa looga jeedaa aan usoo noqono mawduuceena laa annaafiyatu liljinsi waa laa anfinaysa jinsi dhan jinsi bay anfiyeysa se waxaa tidhi laa rajula fi daar laa rajula fi daar macnuhu wuxuu noqonayaa ninnaba guriga kuma jiro ninnaba yani nin kuma jiro laba kuma jirto ka badan kuma jiro wax rag la yidhaahdo ina rag ma joogo gurigama kuma jiro waxay ka duwan tahay laa kaloo aan baran doono oo iyadu jinsiga ma diidee kelinimaday diidaa laa rajulun fi daar nin guriga kuma jiro bal rajulaan baa oranka dha ku jirta laa rajulun fi daar nin guriga kuma jiro bal rajulaan labaa ku jirta taas kelinimaday diidaa taa waageeda tani salkay ka xaaraysaa waxay gasho waxay gasho hee waa fuuqsanaysa laa rajula fi daar ninna ninaba guriga kuma jiro marka waxay diideysaa ninkii iyo labadii iyo boqolkii kulli rag oo dhan guriga kuma jiraan wey haddii guriga cid loogu tago xaawaley dumar kana waxa weeye la mra'ata qaa'imatun haweeney ma taagna mid baan taagnayn labaan taagnayn kun baan taagnayn kow baan taagnayn kulli baabah ka dhigaysa laafiya liljinsi baa layii jinsiga gashaa bes waa baabi'inaysa halkaas horheemayso hadday cidi taagan tahay rag baa taagan dumar taagina shaqa kumal ay noqonaysa warkama fahamteen laafiyatu liljinsi waxaa laga wado intaa inay ii fahamtaan baa ii muhiim ah laadan maxaa la yihahdaa annaafiyatu liljins laadii jinsiga anfinaysay jins jinsi dhan anfinaysay marka yay gashaa wuxuu ku yidhi iclam ogow ana la la ayo naafiya liljinsi weeye tansibi waxay nasbisaa an nakiraati nakiraadkii bikayri tanwiinin iyadoon tanwiinin laa horta ani horta waxay gashaa ismi nakira ah oo ku xiga iyada idaa baasharat nakirata nakirada waa haday ku xigto idaa hee baasharat nakirata nakirada ay ku xigto walam tatakarar laa laadana aan la soo celcelin laa waxay gashaa ismi laga helay shuruudan kow waa inuu nakiro yihi laba waa inuu laada ku xigo aan laga dhex gelin saddex waa inay lasoo celcelin laada lasoo celcelin laa rajula fi daari walaa mar ah waa inaan la oran laa fi daari rajula walaa maraatu ah. saddex shardi ismin laga helay bay gashaa laadan kow waa inuu yahay nakiro macrifo ma gasho labo iyada isaga iyo laada waa inaan la kala dhex gelin saddex waa inaan eh, laada la soo celcelin saddexdaa shardi marka laga helo ismigaa ay gashay xukunkiisu waxaa weeye fatxa lagu binaynayaa fii maxalli nasbin buu saddexdaa shardi marka la helo ismigaa ay gashay maxaa lagu samaynaya fatxaa lagu binaynaya waa la binaynaya maxaa lagu binaynayaa fatxo fii maxali nasbin baadna dhigaysa ma tanwiininaysi tanwiinta waa ka ilaalinaysa saday laa rajula fi daari oranaysa laa rajula fi daari ama waxaa odranaysaa laa axada afdalu minka laa axada afdalu minka cidna kaama fiicna oranaysa lamra'ata fi daari haweeney guriga kuma jirto laa waxay gashaa ismi nakiraa oo iyada ku xiga laada haddaan la soo celcelin ismigaas naxwinkiisu waa maxay fatxa inta lagu bineeyo in maxalka nasba laga dhigo ismiga maxaa lagu binaynayaa fatxo xaggee lagu dhigayaa nasb sida tusaalayaasheeni laa rajula fi daari laa rajula fi daari waxaa odhanaysaa laa naafiyatun liljinsi magaceeda sheegaysa waa inaa iyo waa abtirinaysa reerkeeda xataa sheegaysa qabiilka ay tahay ya soomaali cidda ay ka tahay marka waa maxay laa naafiyatu liljinsi waa xaraf xaraf nas beeshaa ku aragtid beeshaa ku aragtid awalna waa idinkala soo ballama haddana waa idinkugu celinaya xaraf meel kastoo aa ku aragtid binaya mabniyo xarakada ugu dambaysa ku binaya maxalkana icraab shaqa kumale marka waxaad laa naafiyatun liljinsi mabniyun cala asukuuni laa maxala lahu min alacraab naafiyatun liljins mabniya cala asukuun laa maxala laha min alciraab ciraabka shaqa kuma leh rajula ismu laa ismi bay qaadata ilaa ismi waa naga lahayn ismi bay u qaadanaysaa nakira ismu laa mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin dhag rajula maxaa odhanaysaa ismu laahe mabniya cala alfatxi fi maxali nasbin qac baa ka siinaysa laa axada axada ism laa mabniyun cala lfatxi fii maxalihe nasb mraata imraata waa maxay ism laa mabniy cala lfatxi fii maxali nasb aan idinkugu imaado marka dambe insha allahu tacaala beri aan idinkugu imaado idinkoo si la yaqaano haya iclam waxaad ogaataa ana laa tansibu inay nasbiso ana kiraati bikayri tamwiinin iyadoo aan la tamwiininayn yani waayo dee fatxa lagu binaynay waa la binaynaya idaa goortii basharata ay ku xigto annakirata nakirada markay ku xigto laadu walam tatakarar laa laadu aysa soo noqnoqon naxu laa rajula fi daar qaala fain lam tubaashirhaa haddaanay ku xigin wajaba waxa waajiba arafcu wawajaba waxa waajiba takraaru laa laa in la soo naxu laa fi daari rajulu wala waayahay waa inay ku xigtaa baa layihi soo ma haddaanay ku xigin maxaa dhacay haddaanay ku xigin maxaa dhacay laada iyo ismigeedu waa inay isku xigaan soo shardi maahayn haddaanay isku xigin maxaa dhacay haddaanay isku xigin waxaa dhacaya arrimahan kow waxaa waajiba ah horta nakirada in la rafciyo mubtadaa laga dhigayaa bismillah iyo waxaa ma jiraan laba laadi waa in la soo celceliyo labada arrimood baa waajibaysa saddex arrimood baa waajibaysa de kow iga tirso saddex arimood haddii nakiradii lasoo celceli haddii nakiradii iyo laadii aanay isku xigin saddex arimood baa waajiba ah. kow laada in la camal halleeyo aanay camal falin ismigii ka dambeeyey inaysan ku camal falin la camal halleeyo labo ismiga in la rafciyo saddex in laada lasoo celceliyo saddexaasaa waajiba ah. meeqa shay baa waajiba ah? goorma laada iyo isbigadu markaysa isku xigin saddex arrimood baa waajiba kow laada in la ilqeeyo lacmal haleeyo labo in lasoo in la rafciyo ismiga ka dambeeyey saddex in laada eh, eh, saddex in laada la soo celceliyo qaala fain lam tubaashirha haddaanay ku xigin labuu sheegay anaguna mid baan ku daran wajaba rafcu naam wajaba ilqaauha wey warafcu rafcuna waa waajib wawajaba takraaru laa laa in la soo celeliya takraar wey weligaa takraar ha iska odhan taada hoos dhigi taada kor dhig takraar dheh takraar naxu laa fi daari rajula wala imra'atun fain takararat laa laa hadday soo noqnoqoto jaaza waxaa banaan icmaaluha walgaauha waayo haddii laada la soo celceliye ka war hadii laada soo celceliyey la shuruudda waxay ahayd laada iyo ismigeedu inay isku xigaan haddaanay isku xigin saddex arrimood baa waajiba soo maa laada waa inaan lasoo celcelin haddii lasoo celceliye ka waran haddii lasoo celceliye laada laba arrimood baa kuu banaan o inaa camal siisid inaa camal siisid waa maxay inaa ismigii fatxa ku binaysid fi maxali nasbin inaa ismigee ku binaysid sidiisii hore udaysid fi maxal nasb iyo inaa laada ilqaysid oo rafcisid labadaa adaa u doortay sterilka adaa qabanaya laada haddii lasoo celceliya maxagee qabanaysa sterilka yaahaya shukaanta adiga xagga u leex haddaa rabtid waxaa ka dhigtaa mid rafcisan laadana ilqey haddaa rabtidna laada ku camal wadada saxda ku wad qaala fain takararad hadday soo noqnoqoto laa jaaza waxaa bannaan icmaaluha in la camal siiyo wa ilqaauha in la tuuro lailgeeyo fain shita haddaa rabtid qulta waxaad odhanaysaa laa rajula fi daari walamra'ata waa camal siinaysa wain shita haddaa rabtidna qulta waxaad odhanaysaa laa rajulun fi daari walamra'atun uma camal siinaysa baabulmunaada kii loo dhawaaqayey kan muxuu baabiyey halkaa waxaa ku ega laaye maxaa ku xiga kii loo yeerayey dadka isaga dhawaaqanaysa mana taqaana axkaamta dadka loogu dhawaaqo soo maa <laughs> hadda waxaan baranaynaa see dadka loogu yeera iyo duunyadaba baabulmunaadaa wey kii loo dhawaaqayey maxamedow lalaha faadumooy kii loo yeerayey almunaadaa waa maxay kii loo dhawaaqayo loo yeerayey caliyow aa munaaduhu wuxuu leeyahay waxa la yidhaha xarfunida munaaduhu muxuu leeyahay xarfunida xaraf loogu dhawaaqo xarafka waxay carabta adeegsataa yaa wey soomaaliduna oo yimiya ay gadaal bay ka geliyaan carabta hore bay yaa ka geliyaan yaa axmed bay ka odhanayaan yaa akhi yaa ukhti yaa faatimatu yaa caaishu isaga nabigu calayh salaatu wasalaam caaisha ku yidhi soomaaliduna maxay odhanayaan caaishooy ay odhanayaan maxamadow ow gadaal bay wax ka raacinayaan carabtuna horey ka geliyaan yaa baa layaa yaa yaadaas waxaa layaa xarfu nidaa xarfuniduhu waa maxay xarfunidaha loogu yeerto wax loogu yeero waa maxay kee wey yaa wey yaa muxamadu baa odhanaysa yaa waayo waxa loo nideeyaayna ma wax kasta isaga nidayn kadhaa maya shan arrimood keliya loo nideeya carabtu shan bay u dhawaaqaan mid lixaad kuma jiro wlmunaada almunaada khamsatu anwaacin midka loo nideeyo waa shan nooc almufrad alcalamu mufrad calam almufradu mid keligii ah alcalamu oo calam ah sida zaydun iyo camrun iyo bakrun annakiratu lmaqsuuda annakiratu ghayru lmaqsuuda almudaafu wlmushabahu bilmudaaf shan bay u dhawaaqdaa shanta horta xifdi markaasaad kala baran doontaa waxay kala yihiin waxa laga wadee ko waa almufrad alcalam wanakiratu lmaqsuuda waa labo wاnakiraةu غayr اlmaqsuuda wاlmudaafu wاlmushabahu bاlmudaaf waa misa shan almufrad اlcalam wاnakiraة اlmaqsuuda wاnakiraةu غayr اlmaqsuuda wاlmudaafu wاlmushabahu bاlmudaaf waa meeqa shan almufrad اlcalam wاnakiraة اlmaqsuuda wاnakiraةu غayr اlmaqsuuda wاlmudaafu wاlmushabahu bاlmudaaf almufrad alcalam waa magac keligiisa oo qof magac u ah alcalam waa magac yani qof magaca u ah sida zaydun camrun hindun faatimatu bakrun ka maxaa la yidhahdaa mufradun calam kaa waa u yeeli kardhaa yaa zaydu ya camru ya faatimatu ya dacdu ya hindu ya asmaau baa oranaysa may garat kaaba u dhawaaqaysa waxaa kaloo u dhawaaqi kardha annakiratu lmaqsuuda ismi nakira laakiin qof gaara a ah ku wadid hadda rajulun nakiru ah rajulun dee rajulun min arijaal nin ninanka ka mid a ah, nakiru ah soo maha qof haddaa ku wadi waa yaa rajulu ninow waa odhan kardha soo maha yo maraatu haweeneyey ayuha almaratu haweeney baa si gaara marka ugula jeedaa nakirada maxaa la nakiratun maqsuuda waa nakiro laakiin cid gaara loola jeedaa waa labo saddex waa nakiratun hayru maqsuuda waa nakiro aan loo qasdin waa u dhawaaqi kadhaa nakiro aadan cid gaara ku wadin ka qowli lacma nin indhala masaajidka dhex istaagay bay yaa rajulan khud biyadii war ninow gacanta i qabo yani ka addoontida ow wey yaa rajulan khud biyadi ninow zayd ha noqdo camar ha noqdo bakar ha noqdo khaalid ha noqdo kuu doon ha noqdo isu xiro qof gacanta inta qabto masaajidkee ka bixiy kaa maxaa layaa nakiratun hayru maqsuud ah ya yaa raakiban ima caradta faballiqa nadaamaya min najraana anlaa talaqiya warkaawe war ciddii u socota meelhiblaayaay ciddii meelheblaayo u socotaay saaxiibaday salaanta iga gaadhsiiyaa cidday doontaa noqoto miyaa kala jecesha adu waxaa rabtaa cid un socoto meeshii aad ka ogeyd saaxiibadaa iyo eheladaada ay joogeen war ciddii halkaa u socotaay salaanteyda gaadhsii nakirada maxaa la yidhaahdaa nakira hayru maqsuud kan xiga waxa weeye mudaaf mudaafku waa inoo imaan doonaa casharkeena ugu dambeeye wey ka hadlaya midka la idaafeeyey laba ismi waa isu idaafaysay sida ghulaamu zaydin cabdullaahi mudaaf baa la yidhahda cabdullaahi cabdi allah u idaafayna allah u tiilinaysa kan shanaad waxa weeye almushabahu bilmudaaf mid u eg midka la idaafeeyey isaga lama idaafayn laakiin muxuu u egyahay midka la idaafeeyey labadan si gaara waxaan ugu baran doonaa mutamimadaas si fiican inoogu qaadaa dhigi doonta qaala faama almufradu mufradku alcalamu ee calamka wanakiratu lmaqsuuda labada hore labada hore almufrad alcalam wanakiratu lmaqsuuda labada hore fayubnayaani waa lagu binaynayaa cala dami min gayri tanwiinin iyadoon la tanwiinin naxw yaa zaydu wayaa rajulu whalaathatu lbaaqiyatu saddexda soo hadhay mansuubatun kuwa la nasbinaya weye laa hayru nasbo waxaan ahayni ma banaana wuxuu ku leeyahay munaaduhu imusu ah shan qaybood ba shantii qaybood bu labo kala qaybiyey shantii qaybood meeqey u kala qaybsamaan labo kuwa la nasbiyo kuwa la bineeye iyo kuwa la icraabo kuwa la bineeyahay waa labada hore almufrad alcalam wanakiratu lmaqsuuda labada waa la bineeya damaa lagu bineeya yaa zaydu yaa rajulu yaa camru yaa hindu yaa faatimatu yaa caaishatu tu tu dama ku binaynaysa saddexda soo hadhayna waa la nasbinaya yaa cabdallah la oranaysa mudaafka nakirada maqsuudada eyr maqsuudada yaa rajulan la oranaysa qaala wthalaathat lbaaqiyatu saddexa soo hadhay mansuubatun laa hayru labada hore mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada waa la binaynaya damaa lagu binaynaya saddexda soo hadhay annakira hayr mudaaf iyo mushabahun bilmudaafna waa la nasbinaya qaala faama mufrad calamu mufradka calamka wanakiratu lmaqsuudatu fayubnayaani waxaa lagu binaynaya cala dami min geyri tanwiini naxwi ya zaydu waya rajulu wthalaatatu baqiyatu saddex soo hadhay mansuubatun tu la nasbinayo weye laa ayru laa ayru dalika jaa-izun wey kaa keyrkii ma banaana wey halkaa ayuu inoo joogayaa casharkeena maantana subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk